alxamdu llaah rab اlcaalamiin wsal allah wslm cla nabiyina muxamed wcla aalih waasxaabih wman tabicahum biixsaan ila ywm اddiin ama bacd <clears throat> waxayna ugu dambaysay saxaabada iyo ahlu sunnati wاljamaca waxay ka qabaan <clears throat> wuxuu inoo tilmaamay sheikhu lislaam ibnu taymiyata raximah اllahu tacaala saxaabadu say u kala fadli badan yihiin in lagu dhisayo khilaafada oo macnaheedu noqonayo tartiibahum fi lfadli ka tartiibahum fi lkhilaafa yani siday maamulka u kala qabteen bay u kala fadli badan yihin laakiin wuxuu inoo tilmaamay mid haddii khilaaf la geliyo waa lagu bidcoobaya midna lagu bidcoobi maayo malala socda ee caddaynay naam labada adii khilaaf la geliy haye fadligooda ayib khilaafadana naam yani khilaafada cali ciddii sugi weyda ama cumaan waa ku bidcoobaya masalada khilaafada ku saabsan afarta khulafo mid walba khilaafadiis ciddii hadalka keenta ama yidhaahda ta cumaan ta cali baa ka horaysay ta cumaanna sharci ma ah se shiicadu ay leeyihiin waa dalaalo iyo bidca wey laakiin cali iyo cumaan haddii ay dhacdaba cidi cali inay fadli badnaysiiso khilaafadiina ay sugto sida culamo hore laga sheegay ta noocaasa lagu bidcoobi maayo khalad ba noqoto eh, taa khilaafkeedu markii dambe waa soo dhammaaday shiikhu waxa ui wayuxibuuna waa jecelyihin ahla beyti rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam ahlulbeytka ayay jecelyihin yani nabiga ehelkiisa alayhi salaau wasalaam ahlu sunnuhu waa jecelyihin wayatawallawnahum way xidhiidhinayaan oo waa u hiilinaya awliyay ka dhiganayaan wayaxfaduuna way ilaalinayaan fiihim gudahooda ahlulbeytka wasiyata rasuuli llaahi sal allahu alayh wasalam dardaarankii rasuulka ayay ku ilaalinayaan oo ku dhaqangelinayaan xayu qaala meeshii uu yidhi yowma meesha hadiiru khum la yidhaahdo hadiir waa dhaanka ama waa meesha biyuhu isugu yimaadaan khumna waa meel magaceed wey meesha noocaasa markuu nabigu saxaabada kula hadlaya sida saxiix muslimka ku timi uakirukum allaha fii ahli beyti buu ku celceliy uakirukum allah ilaahay baan idin xasuusinaya fii ahli beyti ahlulbeytkayga ama ehelkayga xuquuqdooda xadiikaasina waa xadii axiixa wey waayo maadaamay yihiin qaraabadii nabiga calayhi salaau wasalaam islaamnimada iyo iimaannimada xaq bay ku yeelanayaan xigtanimada nabiga calayhi salaau wasalaam afdalu khalqi illahna xaq kalay ku yeelanayaan sida axaadiistu tilmaamayso wa qaala aydan nabigu waxau ihi mar labaad lilcabaasi cabaas waxa uu ku ihi cammihi adeerkii cabaas bni cabdilmualib walxaal qad ishtakaa ilay isagoo uga ashtakooday ana bacda qurayshin quraysh qaar ka mid ahi yajfu inuu nacayo ama fogaynayo bani haashim reer bani haashim qaar ka mida aljafa yani waa did alwala yani in qofkii lagu adadkaado ayaa looga jeeda marka cabaas baa nabiga u yimi calayhi salaau wasalaam sida xadiiku inoo tilmaamayo cabaas waxa uu kuyihi nabiga calayhi salaau wasalaam nabi allow quraysh haddii aanu la kulanno qaarkood annagu haddaanu la kulanno annagoo aalulbayda wejiyo aanaan fahmayn oo soo dhoweyne aanay ka muuqan oo jirdiida ayay nagu qaabilaan haddaanu bani haashimna waa raaskii nabigu ka dhasha alayhi salaau wasalaam waa awowgii labaad ee nabiga alayhi salaau wasalaam ciddii uu dhalay haddii iyagu ay kulmaanna waxay ku kulmayaan weji wanaagsan oo farxad labay isku qaabilaan yani annagaa nala takoora downa nabigu waxau hi alayhi salaau wasalaam xadiikanuu nabigu sheegay faqaala waxau hi nabigu wladii nafsii biyadi waxaan ku dhaaranayaa kii naftaydu qacantiisa ay ku sugnayd laa yuminuuna qolyahaasi iimaan lama imanayaan oo iimaankii lagama helin xataa yuxibuukum ilaa ay idin jeclaadaan lilaahi ilaahi dartii iyo waliqaraabatii qaraabanimada aad aniga qaraabada ila tihiin iyo xigtanimada ilaa ay idin jeclaadaan imaam tirmidi baa soo warinaya waxa i xasanun axiix waana xasan waana axiix laakiin albani raxmat ullaahi calayh dhowr kitaabuu leeyahay waxa uu tilmaamay inuu daciif yahay oo sanadkiisa waxaa ku sugan yaziid ibnu abi ziyaad alkuufi ninka loo yaqaano oo shiiciya xaafidkuna uu ku tilmaamay ibnu xajar maqbuul inuu yahay xifdigiisuna isbedelay oo dahabiya ay leeyihiin nin xifdi xun buu ah shiicnimana uu heliso marka sidaasuu albani xadiika u daciifiyey culimo kalena waa daciifiyeen culimmada qaar mucaasiriinta ka mida sida cabdalla duwayish u dhintay oo xilli hore u dhintay laakiin culimmadii dambu ahaa ee sacuudiyiinta kitaab buu leeyahay loo yaqaano tanbiih lqaari ltaqwiyati ma dacafahu albani aw tadciifi ma qawaahu albani oo uu albani raxmat ullaahi calayh axaadiista qaar uu kaga daba tegayo kuwa uu daciifiya albanina uu xoojinayo oo uu leeyahay sawaabku waa inay xoog badan tahay kuwa albani saxiixiyeyna uu daciifinayo marka shiikhaasi axaadiista uu albani kaga daba tegay bay ka mid tahay waxa uu yidhi xadiidku yaziid bnu abi ziyaad alkuufi hala keliyo laakiin mutaabacaat buu leeyahy dad baa ku waafaqay xadiika mutaabacaadkana waxaa ka mida ah muslim ibnu subayx ayaa xadiika ku waafaqay oo isaga laftiisa xifdigiisa laga hadlay mursalaad kale oo aan saxaabiga la sheegin ama taabicigu nabiga ka warinayo calayhi salaau wasalaam baa lagu xoojinaya marka xadiiku xaalkiisu ma sii foga wuxuu tilmaamaya xataa yuxibuukum lilahi waliqaraabati ahlulbeytka in loo jeclaado ilaahay dartii iyo xigtanimada nabiga ay xigaan calayhi salaatu wasalaam in lagu xidhiidhiyo oo lagu jeclaado axaadiista ku timina waa badan tahay fadliga ahlulbeytku ay leeyihiin wa qaala sal allahu calayhi wasalam in allaha alle istafaa waa ka doortay min bani ismaaciila kinaanata qabiilka kinaana la yidhaahdo ayuu ka xushay bani ismaaciil waa nabi ismaaciil ubadkiisa dadkii ka soo jeediyey wastafaa waa ka xushay min kinaanata kinaanana qurayshan qabiilka quraysh la yidhaahdu ka xushay wastafaa min qurayshin qurayshna waxa uu ka xushay bani haashim qolada bani haashim loo yaqaano wastafaani anigana waa iga xushay min bani haashim reer bani haashim dhexdoodana anuu iga xushay xadiikanina wuxuu tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam dadka uu ka soo jeedo inuu alle subxaanahu watacaala uu dadka kale ka xushay ilaa laga gaadhayo waxa weeye jifidiisa ama raaskiisa hoose laga gaadhayo in marba waxa weeye qolo laga xulanayo carab iyo cajam ilaahay wuxuu xushay carab buu xushay oo nabiga ka xushay calayhi salaau wasalaam marka laga hadlayo carabta lafteedana kinaanu ka xush kinaanana waa qabiilka ka sarreeya quraysh kinaana markay timaadana quraysh buu ka xush qurayshna waa qabaa'il badan jumaxi iyo sahmi iyo taymi iyo makhzuumi qabaa'il badan bay u oo saxaabadu ay ka dhasheen waxaa laga xushay oo ugu fadli badan banu haashim markay qabiil noqoto waa raaskii nabigu ka dhashay alayhi salaau wasalaam bani haashimna waxaa laga dhex xushay nabiga alayhi salaau wasalaam afdal khalqi illaahi ajmaciin taana waxaa ku sugan qofka muslimka ah ee xigaal nabi yeesha alayhi salaau wasalaam walow carabnimo ha noqoto in waxa weeye lagu qiimeeyo lagu ixtiraamo qadiyada noocaasa ah ayaynu xadiidka ka faa'iidayna taana adilo badan baa tilmaamaysa wayatawallawna waa jecel yihiin waaja rasuuli laahi sal llahu alayh wasalam xaasaska nabigana waa jecel yihiin ahlu sunnuhu ummahaati lmuminiina ahaa muminiinta hooyooyinkooda ahaa hooyooyin waxay ka yihiin xagga ixtiraamka iyo in guurkoodu aanu bannaanayn haddii nabigu dhinta calayhi salaau wasalaam walaa an tankixuu aswaajahu min bacdihi abada waxa haddii nabigu dhinto alayhi salaau wasalaam waa ummahaat lmuminiin waa muminiinta hooyooyinkood annabiyu wlaa bilmuminiina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum xaasaskiisuna muminiinta waxay u yihiin hooyooyin xagga ixtiraamka iyo fadliga iyo guurkoodu inaanu bannaanayn laakiin haddii ay noqoto khalwo iyo wixii lamida ah, dumarka kale ay la mid yihiina ajaanibta ah maxramun baa loo ogolaya lala safri maayo lala khalwoon maayo marka hooyo axkaamta qaar bay hooyo ka yihiin ee ma aha meel walba inay hooyada kala mid yihiin ummahaati lmuminiin wa waxay rumaynayaan biannahunna yagu aswaajuhu xaasaskiisa inay yihiin fi laakhirati maalinta qiyaameed dambe adduunyada waynu ognaa inay xaas u ahaayeen aakhrana xaas bay u yihiin sida nabigu calayhi salaau wasalaam uu ku yidhi caaisha radi allahu tacaala canha miyaadan jeelayn oo aadan raalli ka ahayn adduun iyo aakharaba inaad xaas iigu noqoto khadiija radi allahu tacaala canha bashirha bibaytin fi ljanna min qasab laa sahaba fiihi walaa nasab khadiijana janna loogu bushaareeyey kuwa kalena fadligoodu aad buu u badany xaasaska nebiguna ee xorta ahi imaaba aan ahayn koob iyo toban bay ahaayeen koob iyo toban xaas ayuu nebigu lahaa calayhi salaau wasalaam koob iyo tobankaana waxaa lagu soo koobay kelmad baa bacdu ahlilcilmi ku soo koobeen oo ay leeyihiin waa khasun maca jazarin sixatun waa iska tala caafimaad wey magacyadooda xarfaha ugu horeeya lagu soo koo khasun khas ma taqaana ya khas ma taqaana jazarna jazar waa maxa ya ha waa dabcasaha baalka inu naano khudaarta waa jazar ama arood dadka qaar ay yidhaahdaan jazar wey khaaskuna waa salarkan aynu cunno labadaad baynu isticmaalnaa khas baa layidhahda marka khasun maca jazarin labada haddaad isku cunto sixatun waa caafimaad labadaba waa la ammaan labadu waa wanaagsan yihi khasun maca jazarin sixa maxaa looga jeeda khas waa khabaa laga bilaabo waa khadiija binti khuwaylid siintuna waa sawda bintiamaaudhammaaa miimtu waa maymuuna bint xaari miintu caynkuna waa caaisha radi allahu tacaala canha jazam jiimku juwayriya bint xaari jazar zaduna waa zaynab ay zaynab zaynab binti jaxsh bacaana waxaa kaloo jirta zaynab binti khusayma um lmasaakiin oo iyada dhowr bilood nabigu qaba alayhi salaau wasalaam ka dhimatay halkaana zaynab laba zaynab baa galay waa zaynab binti khusayma iyo zaynab binti jaxsh raduna waa oo umu xabiiba loo yaqaani umu xabiiba bay caan ku ahay sixatun baa inoo hadhay saadku safiya bintu xuyay xaduna xafsa binti cumar ixa haduna umu salama hind binti abi umaya umu salama ayay caan ku ahayd laakiin magaceedu waa hind binti abi umay intaas waa imise idaa xisaabinba waa koob iyo toban markaynu zaynab laba ka dhigno waa koob iyo tobankaas xaasaska nabiga calayhi salaatu wasalaam ama maariye iyo rayxaana iyo waxay ahaayeen imaa ahaayeen idan xaasaska nabiga calayhi salaatu wasalaam in la jeclaado oo waxa weeye xurmadooda iyo makaanadooda la garto ayaa muhim ah. shiikhu waxau ihi khusuusan gaar ahaan khadiija radia allahu tacaala canha ummu akaru wlaadihi caruurtiisa badankooda hooyadood waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam ubadka u dhalay badankooda waxaa dhalay waxaan ibraahim ka ahay inta kale waxaa dhashay khadiija ayaa dhashay wlaadu khadiija ayay ahaayeen cid kale ubad uma dhalin aan ka ahayn addoontiisii maariya oo ibraahim u dhashay inta kale waa hablihiisii zaynab iyo faatima ruqaya ummu kulhuum iyo cabdullah iyo eh, alqaasim lixda kale ubadkiisa ah waxaa wada dhashay khadiija dhashay waxaan ibraahim ka ahayn waana waxyaabahay kaga soocan tahay khadiiji xaasaskii nabiga calayhi salaau wasalam wa walu man aamana bihi waana ciddii ugu horaysay ee rumaysay nabiga calayhi salaau wasalam wa caadadahu ku xoojiyey calaa mrihi diintiis ugu hiiliyey waa ciddii ugu horaysay garab istaagtay wa kaana laha khadiija waxaa u sugnaaday minhu nabiga xaggiisa almansilatu booskii alcaaliyatu saraysay khadiija dumarka nabiga waxyaabo badan bay kaga socday oo ilaahay uu ku fadilay ta koowaad shiikhaa inoo tilmaamay ubadkiisa badankooda waxaan ibraahim ka ahayn iyadaa ayaa dhashay dhammaantood waxaan ibraahim ka ahayn ta labaad waa walu man aamana culimmaduna markay ka hadlayaan ciddii ugu horraysay nabiga rumeeye calayhi salaatu wasalaam qole waxay idhahdeen waa khadiija qole waxay idhahdeen waa abibakar qole waxay idhaahdeen waa cali qole waxay idhaahdeen waa bilaal E, laakiin qolana way isku soo celceliyeenoo waxay idhaahdeen qolo walba midbaa hogaaminaya awalu man aslama min alrijaali sidiiquhum wazaydun fi lmawaali wafi nisa khadiijatun wadi siqar cali wariqi bilaalun ishtahar intaasay kusoo khulaaseeyeen xagga ragga xorta haddii laga eegayo waa abi dadka la xoreeye haddii laga eegayo mawaalida waa zayd awalu man aaman dumarka xaggooda haddii laga eegayo awalu man aaman waa khadiija ciyaalka iyo caruurta haddii laga eegayana waa cali addoommada haddii laga eegayana waa bilaal marka khadiija waxay ka mid tahay miman wala man aamana bihi dadkii ugu horeeyey ee nabiga rumeeyey calayhi salaatu wasalaam bay ka mid tahay waa waxay dheer tahay xaasaska kale waxay dheer tahay waxaa ka mida nebiga inay dhinac istaagtay xilliga ugu baahida badnaa waasathu bimaaliha wa nafsiha wa jaahiha magacay lahayd iyo xoolaha ay lahayd iyo wax kastoo nebigu u baahnaa calayhi salaau wasalaam ayay la garab istaagtay xadii baa ku yimi nabigu leeya calayhi salaau wasalaam aamanat bi id kafara biy naas waxay rumaysay xili dadku ay igu gaaloobeen wasadaqatnii id kadabani naas waxay rumaysay xili dadku ay beeniyeen wawaasatnii bimaaliha xoolaheedana waa igu garab istaagtay id xaramani naas xiliga dadku ay xoolaha ii diideen warasaqanii illaahu waladaha ilaahayna waxa weeye ubad buu iga siiyey id xaramanii wlaad nisa xili dumarka kale aan ubad la iga siin yani gabadh xora oo ubad laga siiyey waa iyadoo keliya waxyaabahay kaga duwan tahay dumarka kale waxaa ka mida lam yatasawaj zawjatan qablaha walam yatasawaj zawjatan bacdaha calayha iyada horteed nabigu gabadh ma guursan nabigu calayhi salaau wasalaam markuu guursaday yada dabadeed intii ay noolaydna mid kalema guursan waa gabadha keliya ee nabigu calayhi salaau wasalaam aanu la guursan yada lafteedu waa manilad dumarku maxay la hinaasaan in laga dambaysiiyo ya wax kale uga hinaasi maayaan tee talbay sidataa intaan cid laga dambaysiin maalinta laga dambaysiiyo taytalkaasaa ka jabaya marka khadiijo radia allahu tacaala canha mansiladeeda ayay ka ahayd axwaasheeda waxaa ka mida xilligii dambe caaisha radia allahu tacaala canha oo shiikhu iyadana si gaara ah u tilmaami doono ayaa waxay tidhi gabadha keliya aan ka hinaasiiyey waa khadiija iyadoo aanay isa soo gaadhin oo xilligii nabigu uu qaba calayhi salaau wasalaam caaishi ma dhalan mabay dhalanba caaisha radia allahu tacaala canha muddadii ay isqabeen in badanoo ka mida haddana siduu nebigu u hadalhayo iyo sida uu u xusayo iyo sida xitaa dadkii saaxiibadeeda ahaa iyo dadkii xidhiidhka lalahaa nebigu u xidhiidhinayay liajli khadiija ayaa waxa wey culays weyn ku noqotay waxay tihi nebigu hadduu udxiyo qalo ama xoola u sadaqadaysto kaana yabcau ilaa sadaa'iqi khadiija heblaha loo geeya khadiijay saaxiib ahaayeen ayaa nebiga ku badnayd calayhi salaau wasalaam waxay tihi markay timaado haala oo khadiijo ay walaal ahaayeen nabigu argagax buu dareemay isbedel baa nabiga ka muuqanaya calayhi salaau wasalaam weynaysinuu weynaysiinaya maadaama khadiijo ay walaal ahaayeen dabeedna caaisha intay hinaastay odhanays maa tadkuru min cajuuzin shamta ya gabadh cajuuzada oo ciraysato gabowday maxaad ka xasuusanaysa waayo nabigu weynaan buu ku guursaday calayhi salaau wasalaam han iyo afartan bay ahayd ama afartanna waa layidhi nabiguna han iyo labaatan jir buu ah islaam weynoo gaboowday maxaad waxawe ka xusaysa boodha nabigu wuxuu ku odhan jiray kaana laha wakaana laha wakaana laha minii walad rusiqtu xubaha wuxuu nabigu ugu jawaabaya sidaasay ahayd oo sidaasay ahayd oo ilaahay ubad buu iga siiyey oo ilaahay wuxuu igu arsaaqay jacaylkay caaishuu ku leeya radia allahu tacaala canha maniladaasay lahayd waxaa kaloo ka mida ah wasidiiqatu binti idiiq radia allahu canha alatii taasoo qaala fiiha nabiyu sal llahu alayh wasalam nabigu uu ka yidhi xaalkeeda fadlu caaishata caaisha fadligeedu cala nisaai dumarka ay ka fadli badan tahay ka fadli hariidi cuntada hariidka loo yaqaano waa kimis iyo hilib laysku shiiday wey cala saa'ir acaam cuntada kale uu ka fadli badan yahay yani xilligii nabiga calayhi salaau wasalaam waila alaan cuntooyinka ugu qiimaha badan waxaa ka mida waxa weeye ceyshka ama kimista ama sabaayadda waxa loo yaqaano iyo hilibka haddii labadaa la isu geeyana waa afdal acaam ariid baa layidha cuntadaasi siday uga qiimaha badan tahay cuntooyinka kale qamadida iyo wixii la mida siday uga qiimo badan tahay ay uga wanaagsan tahay looga jacayl badan yahay ayaa caaisha radi allahu tacaala canha dumarka caalamka ay uga fadli badantahay alwaliina wlaakhiriin kuwii hore iyo kuwa dambaba marka xadiikan waa saxiix wuxuu tilmaamaya fadliga caaisha ayuu tilmaamaya waxaynu kaloo ogsoonahay nabiga calayhi salaau wasalaam in la weydiiyey ayu naasi axabu ilayk dadka ugu jeceshahay bini aadam wuxuu hi nabigu caaisha waxaa la yidhi taa kuma weydiinayno wuxuu yidhi haddaba aabbaheed xagga ragga haddaad doonaysaan aabbaheed baan ugu jecla iyada lafteedu waa sharaf kale wey <laughs> markay dumar noqotana iyadu ugu jecla rag hadday noqotana aabbaheed aabbaheed buu ugu jecla waa waxyaabaha caaisha ay dheer tahay dumarkii nabiga calayhi salaau wasalaam xadiikana isaguna ka mida ah. waxaa ka mida ah culimadii saxaabada inay ka mid tahay dadka loo noqdo ee cilmiga la weydiiya inay ka mid tahay sidaa awgeed baa culimmadu isku khilaafeen xaasaska nabiga calayhi salaau wasalaam waxay isku waafaqeen caaisha iyo khadiija inay ugu fadli badan yihiin taa waa laysku waafaqay oo caaisha iyo khadiija xaasaska nebiga kale labadooda midina inaanay ka fadli badnayn waa laysku waafaqsan yihi laakiin waxaa laysku hayaa labadooda teebaa lambar wana waniyo tuga waa laysku waafaqsan yihi labadooda teebaa sii fadli badan saddex qowl bay culimmadu ka leeyihi qole waxay yidhaahdeen waa caaisha qolena waxay yidhaahdeen waa khadiija qolena waxay yidhaahdeen waannu ka istaagaynaa natawaqaf waayo mid walba fadligeeda haddii la eego way isku dhadhowaanayaan qowlkaasaana xoog badan inay iscelcelinayaan ama axwaasha in lagu kala qaado axwaasha in lagu kala qaado khadiija radi allahu tacaala canha dabcan labadan xaas ismay soo gaadhin haddayse soo gaadhi lahaayeen midbaa fadligeedu sii muuqan laha laakiin kala xilli iyo kala waqti bay ahaayeen midi nabiga calayhi salaatu wasalaam xilligii makay la noolayd nabigu wuxuu u baahnaa xoolo loogu hiiliyo is-agtaag in la rumeeyo in loo khidmadeeyo in la dejiyo markii waxaybuu ku soo degeen lagu bilaabay ee uu yimi khadiija radi allahu tacaala canha waa xasuusataan kala maa yukhzika allahu abada nabigu waxau hi laqad khashiitu cala nafsi naftaydii baan u baqay inaan dhinto kala wallahi maa yukhzika allahu abada inaka latasl raxm wtaxmil lkal wtaksib lmacduum wtaqri dayf wtuciinu cala nawaa'ib lxaq waa mawaaqif cajiiba oo nabiga calayhi salaau wasalaam ay dejinayso waa tii waraqa u geysay yani may ahayn inay rumayso keliya ama ay xoolaysay oo keliya ma ah xataa way dejinaysay nabiga calayhi salaau wasalaam oo way garab istaagaysay xilligaa ay joogtay nabigu wuxuu ugu baahi badnaa waxay khadiiji u qabatay khadiijana u qabatay si fiicanna booskaa ugu buuxisay xilligii madiine la joogay ee nabiga dowladiisa iyo awoodiisu ay ballaaatay ee dacwadu ay faaftay ee dowladda uu dhisayna wuxuu nabigu ugu baahi badnaa calayhi salaau wasalaam axkaamta iyo cilmiyada uu gudbinayo cid ka dhaxasho bulshada gaadhsiisa kaalintana waxaa buuxisay caaisha radi allahu tacaala canha cilmigii nabiga calayhi salaatu wasalaam in badan oo ka mida iyada ayaa inoo xifdiday waxaa ogtihiin toddobada saxaabiya ugu axaadiista badan bay ka mid tahay wlmukiruuna fi riwaayat اlahar abu hurayrata yalihi bnu cumar wa anasu wاlbaxru kalkhudriyi wa jaabiru wa zawjat nabiyi caaisha radi allahu tacala canha waxay kaloo culimmadu tilmaameen sida ibnulqayim raximah llahu tacaala iclaamulmawqiciinkaiyo uu ku sheego afarta saxaabiya saxaabada ugu fatwada badan waxaa ka mida ah caaisha ka mida ah. wlbaxru wfaahum fataawa wacumar wanajluhu wazawjat lhaadi labar cabdulaahi bnu cabaas iyo cumar bnu khaaab iyo inankiisa cabdulaahi bnu cumar iyo caaisha afartaa saxaabi baa saxaabada ugu fatwo badan yacni loogu su'aal weydiin badnaa oo uguna jawaab badnaa ay axkaamta diinta ay ka jawaabayaan waa manilo aad u weyn <clears throat> idan haddii la eego bilowgana waxaa qiimo badnayd khadiija radi allahu tacaala canha caaisha lam yakun shayan madkuuran bay ahayd dhammaadka haddii la eegana iyo cilmiga iyo gudbintiisa iyo fadligiisa iyo kaalinta ay buuxisay caaisha radi allahu tacaala canhana iyada ayaa waxa weeye qiimo badan marka labadaa xaalo ayaa lagu kala qaaday mid waliba waajibkiisii waa ka soo baxay sidaa awgeed ba bacdu ahlilcilmi ay ka tawaqufeen wayatabara'uuna waa ka bari noqonayaan ahlu min ariiqati rawaafid nimanka raafidada la yidhaahdo wadadooda iyo manhajkooda aladiina kuwaasoo yubqiduuna nacaya asaxaabata axaabada wayasubuunahum caayay nimankaana de warkoodu hadda waa iska cadi inay subax iyo galaba ku tasbiixsanayaan saxaabada caydooda iyo aflagaadadooda welibana kuwii ugu qiimaha badnaa abi iyo cumar iyo labadii hablood ay dhaleen xafsa waa caaisha oo xaasaskii nabiga ah xafsa waa caaisha ayay waxawey ku tasbiixsanayaan markay doonayaan qofka sunniga ah inay shiicada u laqimaan shahaadateynka waxay ku larhayaan afartaas inay ahlu naar yihiin mardhaxdaasa waxaan hayay <clears throat> oday soomaaliyeed oo sacuudiga waxaa weeye lagu lumiyey oo shiicoobay oo loo laqimayo nin cimaamadani u laqimayo madhabta shiicada u laqimayo ou ashhadu an laa ilaha illa allah washhadu anna maxamadan rasuulu llah washhadu ana caliyan waliy llah washhadu ana aba bakri wacumar wacaaisha waxafsa kulhm fi naar waa inta lagu soo gelaya shiicanimada hadhowna salaatu waxa weeye allacna ayay bilaabayaan oo ay ku lacnadayaan abi bakr iyo cumar allahuma lcan sanamay quraysh wajibtayhima waaaguutayhima waxa ay ku celcelinayeen qolyaha noocaasa xaalkoodu waa hadda cadya culays weynna hadda muslimiinta ku haya oo dagaaladan hadda ka socda meelo badan oo yaman haddii ay tahay suuriya haddii ay tahay eh, fitnada hadda baxrayn laga aloosayo ta sacuudiga waxa weeye ka socota eh, iyo meelaha la midka ciraaq waxa ka dhacaya waxaasoo dhan yaga ayaa dabada ka wada eh, ujeeddadooduna waxay tahay ay u socdaanun diintan allah inay baabi'iyaan iyagoo ka bilaabaya saxaabadii nabiga ridwaanullaahi calayhim ajmaciin inta ay gaalaysiiyaan oo ay aflagaadeeyaan in waxa wey hadhowna ila diintan aynu hayno iyagaa soo gaadhsiiyeen diinteennuba ay noqoto mid ku dhammaanaysa ama ku intihoonaysa dadaan muslimiin ahayn oo diinta aan lagu aaminin waxyaabaa hadda meelaha ay ka wadaan waxaa ka mida ah ciraaq iyo yaman iyo meelaha la midka ah inay manaahijtii badelayaan waayo manhajka dad ahlu baa dejiyey waxaa ka buuxa abu bakri radi allahu anhu cumar radi allahu tacaala canhu can caaisha radi allahu tacaala canha dabadna waxay yidhaahdeen miyaana lagu khasbaya annagu gaalaanu ka aaminsanna lacnad bay annaga naga mutaystaan idinkuna waxaa nugu khasbaysaan manhajka inaanu ku sallinno oo radi allahu canhum ku celcelinno dadka noocaasa dacwad caalamiyay wadaan oo arki doontaan dad soomaaliyeed oo soomaali ku hadlaya oo waxa wey waxyaabaha noocaasa inoola iman doono ahlu sunnuhu waa ka bari noqonay dadka waxa wey rawaafida loo yaqaano ee waxa wey saxaabada nacaya ee aflagaadaynaya wa ariiqata nawaasib waxay kaloo ka bari noqonaya qolada nawaasibta la yidhaahdo aladiina nasabu lcadaa liahli lbeyt raafidada ayay lid ku yihiin raafidadu ahlulbeytkay ku talax tageen say sheeganayaan waana beentood ahlulbeytka laftooda awrukacsi weeye laakiin waxay wadaan ahlulbeytnimo ma aha dano kalay wataan sida la cadeeyey ariiqata nawaasib iyaguna lig bay ku yihiin oo iyaguna waxay ku talax tegayaan ahlulbeytkay la collaytamayaan waataynu soo tilmaannay ahlu inay labadaba xuquuqdooda u sugayaan hadday tahay saxaabada iyo haddii ay tahay ahlulbeytka saynu hadda soo marayn wa ariiqati nawaasib bay ka bari noqonayaan ay wayatabara'uuna waxay ka bari noqonayaan min ariiqati nawaasib aladiina kuwaasoo yuduuna dhibaya ahla lbeyt ahlulbeytka dhibaya biqowlin hadal ku dhibaya aw camalin ama camal ku dhibaya ama halaaya ama waxawe waxyeelaha u geystaan jirkood ama aflagaado waxaweya ku sameeya wa yumsikuuna waxay ka joogsanayaan cama shajara wixii dhex dhacay bayna asaxaabati saxaabada dhexdooda taana waa ka gaabsanaya wixii khilaafa ee saxaabada soo kala dhex galay wayaquuluuna waxay leeyihin ina hadihi aaaar waxyaabahan na hadihi alaathaar waxaan lasoo soo naqliyey ee ma'huurka ah almarwiyati lasoo soo wariyey fii masaawiihim xumaantooda saxaabada xumaantooda riwaayaadka ka hadlay minha waxa kamida maa huwa kadibu mid beenabaa kamida wa minha waxa kamida maa qad ziida fiiha mid wax lagu ziyaadiyey wa nuqisa la badelay wanuqisa la nuqsaamiyey wauyira laga badelay can wajhihi qaabkiisa laga badelay yani siduu ahaa wsaxiixu minhu ka ka ansaxay xaggiis hum yagu saxaabadii fiihi gudihiisa macduuruun waa kuwa loo cudur daaray ima mujtahiduun waa kuwa ijtihaaday oo musiibuuna xaqa haleelay wa ima mukhtiuun ama waa kuwa gafay mujtahiduuna waa kuwo ijtihaaday oo mukhtiuuna gafay oo gafay labadaasunbay ka dhexeeyaan shiikhu waxa uu leeyahy riwaayaadka ka sheekaynaya saxaabada wixii dhexdhacay ya ay ka mid tahay tashiicadu ay aadka celceliyaan Eh, abi bakr iyo cumar labaduba cali iyo faatima gurigoodiibay gubeen oo dabqabad siiyeen iyo sheekooyinka la midka ah ee waxa weeye saxaabada dhexdood laga dhex aloosayo inay saxaabadu isdhibaateeyeen oo ay islaayeen ama cadaawad inay isu hayeen iyo wixii la mida riwaayaadka noocaasa ah shiikhu wuxuu ihi badankoodu waa been waxa soo warinaya dad shiica iyo dad beenaalayaal oo aan lagu kalsoonayn waxaa ka mida ninka loo yaqaano lot ibni mikhnaf ayaa ka mida abi mikhnaf lot ibni yaya abi mikhnaf lot ibni yaxya ninka la yidhaahdo riwaayaad badan buu soo wariyo kutubu taarikh lagu sheego waxaa ka mida hishaam ibni saaib alkalbi oo culimmadu ay ku tilmaameen inuu beenaalay riwaayaad badan buu soo warinaya markaa qaybi waa been wey waxyaabaha la sheegayo ee saxaabada dhex qayb labaadna asal bay leedahay laakiin waa la boonbooniyey oo waxbaa laga bedelay waxbaa lagu daray wamaa ilaa dali qaybta saddexaad waa qaybta ansaxday qaybtaasina weji bay leedahay waxyaabaha qaar waa masale ijtihaadiya yukhti wa yusiib hadduu asiibana laba ajar buu leeyahy haddii gaf uu ku dhacayna hal ajar buu leeyahy marka labada xaalaba kuma dambaabin ee marna laba ajar buu leeyah marna hal ajar buu leeyah ida jtahada faasaaba falahu ajraan waida jtahada faahطaa falahu ajrun waaxid ayay gudagelaysa siday culimmadu caddeeyeen wa hum yagu maca dalik yani maxaa ka mida cali iyo mucaawiya dagaalkii dhex dhacay axaadiisu waxay tilmaamaysaa cali inuu saxsanaa sida xadiis badan laga faaidaysana taqtulu camaaran alfiat lbaaqiya camaar waxaa dilaysa qoladii xadgudubtay ee xaqa baal martay baa dilaysa camaarna wuxuu la socday cali buu la socday marka qoladii mucaawiyaa dishay maca daalik culimmadu waxay yidhaahdeen koox ahaan buu khaladku ugu cadaaday laakiin marka saxaabadooda laga hadlayo cali mucaawiye iyo raggii kooxdaa hogaaminayay waxay ahaayeen mujtahiduun niman ijtihaaday oo khaldamay ajar bay leeyihin iska dhaaf inay dambaabaan ajar bay leeyihin laakiin dagaalkaas labada qolo keebaa ku khaldanaa marka sharciga loo eego mucaawiye kooxdiisaa ku khaldanaa laakiin taa macnaheedu maaha dunuub waaweyn inay ku dhaceen ama ay ku halaagsameen iyo wixii la mida ma ah way ijtihaadeen ijtihaadka halkaa la maray ijtihaadkana waa ku khaldameen ajarna waa ka helay labadaasina laba laysku khaldi karo ma wahum yagu dabcan saxaabada ka qayb galay dagaalka noocaasa iyo dagaaladii la midka ah marka saxaabada loo eego waa nisbe aad u yar ibnu siriin waxaa laga sheegay wuxuu ii xilligii fitnadu dhacaysay saxaabadu toban kun waa gaadhayeen ama waa ka badnaayeen inta dagaalka ka qayb galay sodon may gaadi toban kun iyo soddonna waa qiyaasaysaa inta iskaga dhacayaan yacnii inta labada saf soo gashay ama u aragtay mucaawiya inuu saxsan yahay ama u arkaysay cali inuu saxsan yahay soddon may gaadhin toban kun wax gaadhayaana dibadday ka joogeen oo kamay qaybgelin marka waxayna tusaysaa saxaabadu siday ugu dadaalayeen <clears throat> fitanta inaan laga qaybgelin wa hum yagu saxaabadii maca dalika taayadoo lala qabo oo bimacnaa wixii laga sheegay aynu qaybaha ka dhignay aynu ku tilmaanay been inay tahay iyo waxaynu ku tilmaanay in la buunbuuniyey iyo waxaynu ku tilmaanay hadduu ansaxaba waa mujtahidiin khaldamay kuma dambaabayaan yaan loo fahmin buu shiikhu leeya inay macsuumiin yihiin wahum ahlu sunnahu maca dalika taa iyadoo lala qabo laa yactaqiduuna ma aaminsana ana kula waaxidin mid kasta oo min asaxaabati saxaabada ka mida macsuumun in laga ilaaliyey min kabaa'iri dunuub dunuubta waaweyn iyo wa teeda yaryarba labadaba midna lagama ilaalin bal iska daaya yajuusu calayhim waxa ku bannaan adunuubu dunuub fi ljumlati duuduub ahaan way dambaabayan oo dunuubtu waa ka dhacaysa kabaa'irna waa la haya oo waxa weeye hadday zina tahay iyo hadday tuugo tahay iyo haddii ay tahay naf la dilay iyo wixii la mida unuub waaweynina waa ka dhaca aaa'irna waa ka dhacays labaduba waa ka dhacays laakiin waxay nagaga duwan yihiin unuubtii waaweynada xitaa ka dhacaysay way kasoo noqonayeen oo waa ka toobadkeenayeen sa shiikhuu inoo tilmaami doono oo damaacis waa ogtihiin hal mar buu zinaystay nabigu u yimi calayhi salaau wasalaam wuxuu yidhi dhagaxa laygu dilo uu celceliya nabigu calayhi salaau wasalaam gabadhii juhaniyada ahayd baa u timi wuxuu isku dayay nabigu inuu celiyo waxay tidhi ma sidii maacis aad u celcelisay baad ii celcelinaysa ilaahay baan ku dhaartay urzina baan leeya dhagax baa lagu dili haamidiyadii baa u timi sidaasi leeg xadkii baa laga og welibana labadaa dumara oo uur lahaa labaduba labadaba nabigu waxaui ilmaha soo dhala markay soo dhaleenna waxaa la yidhi mid ka mida ah, naaska ilmaha soo sii laba sanay soo siis intaa waxay u taagnayd in dhagax lagu dilo dhagaxin lagu dilo marka xitaa dadkii dunuubtu ay ka dhacays dad waxay ahaayeen qalbigoodu oo nool yahay shiikhu waxa uhi walahum waxaa u sugnaaday saxaabadii min asawaabiqi horumarka xaggiisa iyo wlfadaa'ili fadliyaalka yani asawaabiq ila lislaam islaamka inay u hormareen iyo wlfadaa'ili fadaa'il maa yuujibu wax keenaya maqfirata maakii in loo dambi dhaafo yasturu minhum ka soo fulayay in sadara haddii uu kaba soo fulo yacni ilaahay halka uu dhigay iyo jaaniska ay heleen waa mid keensanaya in loogu dambi dhaafo xataa inahum yukfaru lahum iyaga waxaa loo dhaafaya min asayi'aati dunuubta xaggooda maa laa yukfaru waxaan loo dhaafay liman bacdahum ciddii ka dambaysay waa fadliga ay ilaahay uu u sheegay awgeed nabiguna u sheegay calayhi salaau wasalaam waayo nabiga inay la saaxiibeen oo ay la jihaadeen oo diinta ay difaaceen oo xoolo iyo naf ay u hureen labadaba waxyaabahaasoo dhan wax la gaadhaya maaha ilaahayna waxau i ina alxasanaat yudhibna sayi'aat qofku haddii uu cibaadooyin iyo wanaag badan uu sameeyo ayiaadka iyo dembiyada ka dhacay waxa baabiinaya xasanaadkiibaa baabiinaya xasanaadka iyagu la yimaadeenna aad bay u waaweyn tahay wax lagu gaadhaya ma ah oo suxbadu ay kowka tahay waqad abata waxa ku sugnaaday biqowli rasuuli sal allahu alayh wasalam rasuulkii alla hadalkiisa ana khayra alquruun qarniyaalka iyo xilliyada inuu ugu khayr badan yahay qarni xiligiisa iyo xiligii saxaabadiisa uma aladiina yaluunahum kadib waxa ku xiga kuwa kusoo xigay xagga xiliga uma aladiina yaluunahum fadliga waxa ku xiga kuwa yaguna kasii dambeeya waa qarnu asaxaaba iyo qarnu taabiciin iyo qarnu taabici ataabiciin saddexda qarniyo ummadan ugu khayrka badan waa fadli ay saxaabadu leeyihiin waxaa kaloo laynoo sheegaya ana almudda sacad oo min axadihim midkood xaggiisa ka ahaaday ida taadaqa bihi hadduu sadaqadaysto kaana waa ahaanaya sacabkaasi afdala mid ka fadli badan min jabali uxud buurta uxud dahaban oo dahaba taana axaadiis badan baa inoo tilmaamaysa oo saxiixa ku timi oo miman bacdahu buurta uxud oo ay sadaqadaysteen dadkii ka dambeeyey iyaduna waa manilo aad u weyn haddii waxa weeye mid ka midi sacab qamadiya maaha dahab sacab heeda ama qamadiya u bixiyo uu ka fadli badan yahay buurta uxud intay leegtahay waa ninkii de madiina tagay soo xajiyey baa yaqaana waa buur aad u weyn wey buurta noocaasoo dahaba miisaankeedoo dahaba waxaa ka fadli badan saxaabiga sacabkiisa qamadida ah ayaa ka fadli badan sababtu waa maxay yacni halkuu ku bixiyey iyo xilliga uu bixiyey iyo sida loogu baahnaa waxyaabahaasoo dhan baa la tixgelinaya waay xiligaa islaamkiibaa loo hiilinay waatuu nabigu lahaa calayhi salaau wasalaam in tuhlik hadihi alcisaaba falan tucbada fi lardi bacda alyowm kooxdan ila jihaadaysa haddii maanta la baabi'iyo dib dambe ilaahay oo adduunyada lagugu caabudi mayo marka islaamkiibay dhidibada u taageen laakiin ninka maanta bixinaya magaaladan oo dahaba bixinaya de meel walba muslim baa jooga xoolana waa haystaa muslim wuxun buu ka qayb qaadanaya xoolaha laakiin sacabkii xilligaa loo baahnaa gaari maayo shiikhu waxau hi uma ida kaana haddii ay ahaato qad sadara miday ka fushay min axadihim midkood dambu dembi hadday dhacdaba mid ka midoo saxaabada uu dembi ka dhaco fayakuunu waa ahaanay qad taaba miduu mid ka toobad keenay oo alla u soo noqday sidaynu maacis iyo raggii la midkaa ku tilmaamay aw ama ataa wuxuu la yimi bixasanaatin wanaag oo tamxuuhu baabiinaysa sida ka dhacday ninkii nabiga u yimi calayhi salaau wasalaam xadiikii abi umaama ee yidhi nabi allo waxaan doonayaa xadka in layga oogo waa markii salaada laga baxay nabigu waxau ihi ashahidta macana salaa salaadaanu hadda tukanayna manala tukanaysa haabuu nabigu waxau ihi ina allaha qad afara laka danbaka bisalaatik dambigaaga waxa lagugu dhaafay salaada aadna la tukatay waa bixasanaatin tamxuuha waa xasanaad dembigii baabiinaya aw ufira lahu ama waxaa loogu dhaafayaa bifadli saabiqatihi islaamka inuu usoo hormaray fadligeed wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriin ayuu gudagelay radia allahu canhum waraduu canhu ayaa loogu dhaafay aw ama bishafaacati muxamadin sal allahu alayh wasalam nabiga shafeecadiis ayaa loogu dambi dhaafaya alladii kaasoo hum yagu axaqu nnaasi dadka ay ugu mudan yihiin bishafaacatihi shafaacadiis aw ama ubtuliya waxa lagu ibtilaynaya bibalaa'in imtixaan fi dunya adduunyada kufira bihi canhu ay kufira bihi ay bisababihi imtixaankaa sababtiisana canhu dembigii loogu dhaafayo sida nabigu inoo tilmaama alayhi salaau wasalaam markii ay soo degtay aayadii ahayd man yacmal suuan yujza bihi ninka xumaan sameeya maalinta qiyaame xumaantaa waa laga abaalmarinaya caamnimay ka fahmay nabigay u yimaadeen calayhi salaau wasalaam waxay idhahdeen ya rasuul allah ayuna lam yacmal suua oo ninkeebaan xumaan samay nabigu wuxuu u sheegay calayhi salaau wasalaam haddii qudaxi idin muddo dembi baa laydinku dhaafaya axaadiistaasu nabigu sheegay alayhi salaatu wasalam ee imtixaanka dee ku imanayana aad buu u badan yahi shiikhu waxau hi faida kaana hada kaasi haddii uu yahay fi dunuubi dunuubtii almuxaqaqati lahubay yacni dunuubtii caddayd ee ka dhacday haddii aynu waxaasoo axwaala u samaynay in loogu dambi dhaafayo fa kayfa sidabay ahaanaysaa alumuur waxyaabihii allatii taasoo kaanuu fiiha gudaheeda ay ahaayeen mujtahidiina kuwa ku dadaalaya in asaabu haddii ay asiibaan xaqa falahum ay u sugnaanaysa ajraani laba ajar wain akhtauu haddii ay gafaan falahum uu u sugnaanaya ajrun waaxid ajar keliya uu sugnaanaya wlkhaau gafkuna uu yahay maqfuurun mid loo dhaaf yani ma suurogelaysa in la yidhaahda ajar buu leeyah waana dambaabay suurogeli mayso hadduu ijtihaaday oo ajar la siiyey khaladka ka dhacay waa maqfuur waa mid loo dambi dhaafay waayo khaladkaasaabaa ajar lagu siiyey maadaamuu ku ijtihaaday masaladana shiikhu si fiican buu caddeeyey khulaasadeyduna waxay tahay saxaabada wixii ka dhacay ha ku mashquulin wixii ku soo gaadhana wejiyo badan oo wanaagsan in lagu qaadi karo ogow xataa dembi cad hadduu yahay in waxa weeye wejiyo badan oo alla subxaanahu wa tacaala ugu dhaafo waxa weeye in loo helayo waa inaad ogaataan waxaasoo dhan waxaa loogu jawaabaya dadka shiicada ah ee saxaabada khaladadooda buunbuuninaya ama waxa weeye wax been abuura ka samaynaya ama waxyaabo basiidoo dhacay weynaysiinaya ama si kale u dhigaya kuwaasaa waxa weeye loogu jawaabaya ama dadka dabadhilibka u ah ee ahlu sunnaha ee waxa weeye ku saamoobay ee saxaabada wax ka sheegaya ama qaar ka mida wax ka sheegaya ama mucaawiye ha noqoto ama saxaabada kale ha noqoto odhanaya waxa weeye tanaqusaya ama waxa weeye ceebaynaya shiikhu waxa uhi uma alqadru ladii intii yunkaru la diidayay min ficli bacdihim barhkood ficilkooda laga diidayay nasrun waa wax yar oo maqmuurun ku dhex baaba'aya yani maqmuur yani la dhex geliyey fii janbi fadaa'il اlqowm saxaabada fadliyaalkooda dhinaciis ayuu ku dhex baaba'aya wa maxaasinihim iyo wanaagooda oo ah min aliimaani biاllahi warasuulih ilahay rasuulkiisa in la rumeeyo wاljihaadi fii sabiili jidka alle in loo jihaado oo welibana nebiga lala jihaado wlhijra iyo in la hijroodo iyo wnusra nabiga in loo hiiliyo muhaajiriin iyo ansaar iyo wlcilmi naafic cilmiga naafica ah ay barteen ee nabiga ay ka dhaxleen iyo wlcamal saalix iyo camalka wanaagsan taasina waa qaacid muhima sida ibnulqayim iyo dahabiya ay tilmaamayaan qofka wanaagiisu hadduu bato khaladada ka dhacay wanaagiisa badan baa loo tuuraa ibnulqayim waxa uu leeyih wlmaau ida balaqa qullatayni lam yaxmil ilkhabad biyuhu hadday laba foosta gaadhaan ma nijaasoobaan ninka fadligiisu laba foosta hadduu gaadho yaa oo fadligiisu u bato khalada ka dhacay waxba yeeli maayaan waxay ku dhex baaba'ayaan wanaagiis taasina waa qaacida guud dadka qaar baa dugsiya qofbaa konton sano wanaagga ka soo shaqaynaya maalin buu waxa weeye siibanaya ama khalad ka dhacaya ama kelmadii ka dhacaysa kelmadiibaa fii canaani wa aafaaqi samaai wlard waxa weeye lagu faafinaya oo laleeyahay hebel baa sidaa yidhi oo la doonaya in lagu baabi'iyo oo dhulka lagu jiido ta noocaasina waa gunnima wey gobnimadu waa maxa qofka fadligiisa in loo qiro khaladkiisa haddii la caddaynayo waa in intay tahay lagu caddeeya waa nin iimale laakiin fadliga waxa ka dhacay khaladka noocaas taana lagu waafiqi maayo siday culimmadu yaqaaneen laakiin waxa weeye in khaladkii la buunbuuniyo ama xitaa khaladkii aan lagu joogina niyooyinka la baado oo la yidhaahdo waanu ogayn waxaasuu soo wati iyo waanu filanayn iyo wamaa khafiya acdam intaa uu uurka ku haystaa ka badan ee laysu jaakiray waxyaabahaasoo dhan wax wanaagsan maaha qaacidadan baanaynu ka qaadanayna sheikhulislaam ibnu taymiya waxa uu leeyaha haddii khaladaba ay dhaceen waa wax aad u yar marka loo eega fadligooda waman nadara ninka eega fii siirati lqowm saxaabada dhaqankooda iyo hadyigooda bicilmin cilmi ku eega siirat lqowm yani noloshooda iyo say u dhaqmayeen iyo dabeecadahooda bicilmin ninka cilmi ku eega iyo wabasiiratin aragti iyo wamaa mana allahu wuxuu alla ku manaystay calayhim dushooda E, oo bihi min alfadaa'il oo ka waxa weeye fadaaisha ka calima wuxuu ogaanaya yaqiinan hubaal ahaan si hubaala annahum yagu khayru lkhalqi khalqiga inay ugu khayr badan yihiin makhluuqaadka bacda alambiya ambiyada dabadood shaki kaa geli maayo laa kaana ma ahaanin xilligii tegay walaa yakuunu ma ahaan doono mustaqbalka milahum yagoo kale laa kaana walaa yakuunu milahum xiligii tagay waa ilaa xilima waa ilaa bini aadamka xilligii la bilaabay oo waxaan ambiyada ka ahay asxaabtii ciise asxaabtii muuse asxaabtii nebi ibraahim asxaabtii nebi nuuxa rumeeye waxaba waxa ka fadli badan asxaabta nebi maxamed ayaa ka fadli badan ee taana waa laysku waafaqsany waa sida ahlusunnati waljamaca ay qabaan amaa raafidadu iyagu waxay qabaan cagsiga yahuudda waxaa la yidhi sida culimmadaynu tilmaameen qowmkiina yaa ugu qiimo badan waxay yidhaahdeen asxaabu muusa kiristaankaa la weydiiyey qowmkiina yaa ugu wanaagsan oo idinku qiimo badan xawaariyu ciisa bay yidhaahdeen alxawaariyuun asxaabu ciisa shiicada ama raafidada la weydiiyey ummaddiinna yaa ugu liito ugu necabtihi oo ugu xun waa asxaabtii nebi maxamed bay yidhahdeen waa asxaabtii nabi maxamed waa sida ay aaminsan yihiin waa cagsi marka halkaa waxaa arkaysaan kiristaanka yahuudda inay xaggaa ku dhaamaan waayo waxa weeye qofka aad jeceshahay ee aad qiimaynayso dadkuu la saaxiibayna waad qiimaynaysa asxaabtiisana waad qiimaynaysa alayibaatu lilayibiin walayibuuna lilayibaat waatu tilmaamay alkhabiiaatu lilkhabiiiin wlkhabiiuuna lilkhabiiaat markaad dadkii nabiga la saaxiibay dadka iyagaa ugu liita waa iyaasaysaa nabiga calayhi salaau wasalaam inay wax u geysanayso laa kaana walaa yakunu milahum waxaa kaloo la ogaanaya anahum safwa xulka inay yihiin min quruuni hadihi lumma ummadda nabi maxamed quruunteeda iyo xiliyadeeda kala duwan kuwa laga xushay inay yihiin allatii taasoo waa ummadii hiya yaduba khayru lumam ummadaha ugu khayr badan wa akramuha cala allah allana dushiisa ugu karaamo badan shiikhu saxaabada xaalkooda aad buu ugu dheeraada wayna istaahilaan saxaabada xaalkooda in sidaas waxa weeye loo faahfaahiyo shiikhu waxa uhi faslun wa usuuli ahli sunna usuusha ahlu sunnaha waxaa ka mida altasdiiqu ah, in la rumeeyo bikaraamaati alwliyaa wliyada karaamaadkooda iyo wamaa yajri illaahu wuxuu alla ku soo codsiinayo calaa aydiihim qacmahooda oo min khawaariqi alcaadaat caadooyinka ka baxsan waxyaabaha biniaadamka caadadiisa iyo awoodiisa sida caadada ka baxsan filculuumi xagga aqoonta ha noqoto ogaalka iyo walmukaashafaat waxyaabaha laysu kashifayo laysu fayday ee laysu cadaynayo iyo wa anwaaci lqudrati awoodaha kala duwan iyo wtaaiiraati saamaynta kala duwan taana ahlu waa sugaya kalmaahuuri waa sida ka laga soo naqliyey min saalifi lumam ummadihii tegey fii suuratkaafi lagaga soo naqliyey iyo ayriha suuradaha lamidka ah ni suurakaafi waxaa lagu sheegay asxaabu kahfi fadarabna cala aadanihim fi lkaafi siniina cadada waa la seexiyey walabiuu fi kaafihim siniina wasdaaduu iyo sagaal sano ayay hurdeen waa wax caadada ka baxsan qofku saddex boqol iyo sagaal sano inuu hordo waxa weeye dee jirhkiisu uu baaba'ayo laakiin iyagoo hurdo alle wanuqallibuhum daata alyamiini wa daata ashimaal si dhulku aanu u cunin iyagoo aan is ogayn baa ilaahay gadinay ayuu ilaahay gadinay wakalbuhum baasitun diraacihi bilwasiit tasaawaru calayhi quraxdii baa lagu ilaaliye alla subxaanahu wa tacaala ilaaliya waa karaamo waxa weeye fityada la siiyey inahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa ilahay baa kitaabkiisa inooga qisooday iyo qisaska lamida ee waxa weeye lainoo soo naqliyey iyo wa can sadri hadihi lumma iyo wixii laga soo naqliyey ummadan bilowgeeda min asaxaabati saxaabadii iyo wataabiciina taabiciintii iyo wasaa'iri firaqi lumma ummada kooxaheeda kala duwan dhammaantood wixii laga soo naqliyey wa hiya karaamaadkaasi mawjuudatun fiiha waa mid ummadan ku sugan ilaa ywmi alqiyaamati ilaa qiyaamaha laga gaadhay shiikhu halkan wuxuu inoogu tilmaamaya dadka wan wanaagsan ilaahay inuu karaamaad siiyo karaamana waxaa la yidhaahdaa waa waxa caadada ka baxsan culimmaduna saddex bay u qaybiyeen mid waxaa la yidhaahdaa mucjiza la yidhaahdaa ambiyada la siiya wma nursilu blaayaati ila tahwiifa walaqad aatayna musa fi tis aayaati walaqad arsalna muusa ilaa qwmihi yani aayaadka tilmaamaya ambiyada aayaad in lala soo diray maa min alnbiyaai nabiyun ilaa uciya min alaayaat waa mucjizaadka marka culimadu inta badan mucjizaad bay yidhaahdaan laakiin nusuusta waxaa loogu isticmaalay aayaad aayaad baa loogu isticmaalay calaamado tusaya nebiga nebinimadiisa ambiyadaa taa la siiyaa gaar bay u tahay wax caadada ka baxsan waxaa ka mid ah inshiqaaqu lqamar nabiga calayhi salaau wasalaam dayixii in loo kala dhambalay baa ka mida cuntadoo tasbiixdiisa inay maqlayeen ayaa ka mida karaamaadkii nabiga ama mucjizaadkii nabiga la siiya alayhi salaau wasalaam waa mucjizaat iyo aayaat ambiyada la siiya waa wax caadada ka baxsan qaybta labaad waa karaamaad ilaahay uu ku karaamaynayo dadka wan wanaagsan oo ay ka dhacayso wax caadada ka baxsan saxaabadiina waa ka dhacda taabiciintiina waa ka dhacday dadkii ka dambaysana waa ka dhacaysa mawaaqif badan baa la haya waxaa ka mida ah sacd bnu abi waqaas intay webi ku soo baxeen webigii inay ku dullugeeyeen markay waayeen gaadida ay kaga gudbaan waxa weeye yaa aljabal cumar isagoo mimbarka ku khudbadaynaya ayaa dagaalkii waxa weeye muslimiintu ay gaalada kula jireen ayaa cumar waxa weeye wax ka mida la tusay dabeedna waxau idhi xagga buurta aadam hadalkiibaa ilaahay gaadhsiiyey buurtiibay ku gabadeen waayna ku badbaadeen ilaahayna waa ku guuleeyey mawaaqif badan baa ka dhacday saxaabadii dadkii taabiciintana saa sile waxaa ka mida sila ibni ashyab oo raggii salafka ka mid oo ah, nin cibaado badana mawaaqif badan baa laga soo naqliyey ay ka mid tahay isagoo meel kayna salaad ku tukanaya libaaxin uu u yimi aad u carfamayo doonaya inuu cuno markuu salaadii ka baxay buu meel kale risiqa alla u doono dabeedna intuu qaboobay buu kala jeesto ayuu ka dhaqaajiyey waxaa ka dhacday isagoo socota oo dameer wata dameerkii inuu ka baktiyo ka dhintay gaadiid kalena aanu haysan dabeedna ilaahay buu weydiisto waxau hi ilaahay ou ii noole ilaahay baa u nooleeyey dameerkiibuu fuur markuu magaaladii ku gaaay xaafadii uu gaaay ayuu inamadiisii kuii inooga aado heryada inooga qaado waayo ammaanuu inugu yahay markay heryadii ka qaadeen buu dhintay ayuu waxawey naftii ka baxday waxyaabahaasoo dhan haddii qof wanaagsan la siiyo waa karaamo wey culimmaduna waxay yidhaahdeen qofka karaamada la siiyey macnaheedu ma aha kii aan la sin inuu ka fadli badan yahy <clears throat> dadkii dambe sila iyo mawaaqifta aynu ka sheegayno waxaa ka fadli badnaa abibakr waxa iyaga laga soo naqliyey ee kutubu taraajum lagaga soo naqliyey abibakr lagama sheegin oo lagama soo naqlin marka taa macnaheedu ma aha abibakr inay ka fadli badan yihiin laakiin ilaahay baa u xushay laakiin inuu fadli ka fadli badan yahay qofka aan la siin kama laazimayso laakiin waxaynu ka ogaanaynaa hadduu wanaagsan yahay all subaanau wataaala qofka inuu karaameeyey taana ha lagu tanabuh oo qofka karaamaadka la siiyey ma aha dadka inuu ka qiimo badan yahay maaha laakiin waa qof qiimo badan hadduu wanaagsan yahay xaalada saddexaad waxaa loo yaqaana axwaalun shayaaniya waa xaalado shayaan wey waa qofka jinku uu ku adeeganayo haddii qofku uu xun yahay oo aanu wanaagsanayn oo cibaadada ku fiicnay oo alla kacabsiga ku fiicnay oo aan diin badan lagu tuhmay wax caadada ka baxsanna uu sameeyo waa inaad ogaataa waxaas xaalado jin iyo shayaan inay tahay oo sida imaamu shaaficiya inoo caddeeyeen ida ra'ayta arajula yatiiru fi lhawa wa cala alma falaa takhtara bihi xata tacrida amrahu cala sharci bay yidhaahdeen ninka haddaad aragto hawada ku duulay oo la makaan kusoo tukanay oo aynu aragnay isagoo hawada ku duulay ya sida erbalanka oo kale iyo erbaaskayga isagoo hawada ku duulaya waxa weeye lagu dagtoomi maayo ilaa diintiisa la eego ida ra'ayta arajula qad yatiiru wa fawqa maai lbaxri qad yasiiru walam yuxaafid xuduud sharci faclam anahu mustadraju wabidci haduu biyaha ku socdo ama hawada ku duulo sharcigana aanu ilaalinay waa xaalad shayaan wey lagu kadsoomi maayo taasina aad bay u dhacdaa dad badanoo awliye lagu sheegayo ama abdaal ama aqdaad ama awtaad ama arkaan ya laleeyahay samaawaadka iyo dhulalkay kala hayaan waxyaaba ay samaynayaan waa xaalado shaytaan wey waxaa laga yaabaa inaanu tukan iyagaaba ku odhanaya afartan sano mana weysaysan mana maydhan waayo salaadiiba waa laga qaaday salaadba laguma lah wacbud rabbaka xataa yatiyaka alyaqiin yaqiintiibuu gaadhay cibaadadana waxaa cibaadaysanaya dadka aan yaqiinta gaadhin laakiin yaqiin haddii la gaadho cibaadadu waa kaa dhaca dabeedna waxay yidhaahdeen fulanun wasal waxay uga jeedaan wasal alyaqiin yaqiintiibuu gaadhay oo cibaadadii baa ka dhacday markii dambe waa soo gaabiyeen waxay yidhaahdeen fulanun wasal yani hebel cibaado laga dooni maayo meeshii la doonayay buu gaadhay nin shiikhi baa loo sheego waxaa la yidhi waxay leeyihiin fulaanun wasal dabeedna waxaa ii nacam wasal walaakin wasala ila alhaawiya uu gaadhay laakiin xaguu gaadhay jahanama ayuu gaadhay ninka noocaas waa tii cabdulaahi bnu cabaas oo kale ee la yidhi ina fulanan yuuxaa ilay ninka hebel la yidhaahdaa wuxuu sheeganayaa in loo waxyoodo nacam buu yidhi ha waa loo waxyooda hala yaabina laakiin yuuxii ilayhi ayaan ayaan baa u wayooday waina shayaaiina la yuuxuuna ila wliyaa'ihim liyujaadiluukum marka waxaan leenahay qofka xaalkiisu wanaagsan yahay ayaa wixiisa karaamo lagu tilmaamaya ka kalena wixiisu waxa weeye waa axwaal shayaan weeye wallahu aclam sal allah wslm ala nabiyina mxamed alih wsaxbi wslm in yar baa inoo hadhay waa khamiista dambe insha allah ayaanu khatimayna